subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka oo sooxlba ad ka dhegaysataan keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo arbacaha taariikhdana ay ku beegan tahay sideedda bisha kooiy tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda nisa maalintii shal ahayd waxay shaacisay inay qabatay ku dhawaad soddon ruux kuwaasi oo doonayay inay ku biiraan maleeshiyada kooxda al-shabaab howlgal ka dhacay gobolka shabeelada hoose gaar ahaan deegaana hoos yimaada magaalada afgooye ee gobolkaasi ayaa laga soo qabtay xubnaha shabaabka ka tirsan xubnaha shabaabka ku biiri rabay iyo darowalkii ku waday gaarigii ay saarnaayeen falaqeyn arrintaasi ku saabsan ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo falaqaynta wararka dabaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan guurteena barwaaqow guuriteena waxa waxa ahaa naga mudan bogaadis mas-uuliyiintii ku baaqay dadkana baraarugiisa boqolaha gedigeena barwaaqow guuriteena heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka ee idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan subax weliba haddaan eegno hay nisa maalintii shal ahayd waxay sheegtay in ay gacanta ku dhigtay shan iyo labaatan ruux oo markaasi ku biiri rabay maleeshiyada kooxda al-shabaab kuwaasi oo laga qabtay deegaano hoos yimaada magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib ciidamada dowladda howlgal ay ka sameeyeen halkaasi xubnahan ayaa la sheegay in da-dooda ay aad u yareed oo ilmo yaryar ay ahaayeen kooxdan ay doonaysay in ay markaasi geeyaan goobaha furimaha dagaalka oo dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso nisa saraakiisha laamaha ammaanka waxaay sheegeen in dhalinyaradaasi da-dooda ay aada u yareed isla markaana xataa aysan ka qayb qaadan karin dagaalada maadaama da-dooda markaa la qiyaasay ay lagu qiyaasay kow iyo toban jir ilaa saddex toban jir iyo shan iyo toban jir waxaana taasi ay muujinaysaa sida la sheegay in markaasi awooddii al-shabaab ee dagaalada dhanka dagaalka ah uu hoos u dhacay sida ay sheegayaan saraakiisha dhanka qubrada amniga ah cumar maxamed abu ayaan oo horey ugu tirsanaan jiray maleeshiyada kooxda al-shabaab isla markaana mar hore kasoo goostay ayaan wax ka weydiinay heerka awoodda al-shabaab iyo culayska xoogan ee soo wajahaya dhanka ee militariga ama dhanka ee waxaan rabaa dagaalado dagaalyahanadooda maadaama la sheegay in muddooyinkii u dambeeyey kooxda uu khilaaf xoogan ka dhexeeyey saraakiishooda sarsare iyo sidoo kale in goobaha dagaalka ama furimaha dagaalka ay ku jabeen taasi oo muujinaysa sida loogu qabsaday deegaano badan oo ka tirsan gobolada hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug waxa uu sheegay abwayaan in muddooyinkii dambe kooxda ay isla markaana haatan hay-adda nisa ay la wajibaartay howlgallada ay ka fulinaysa deegaanada kooxda ay u badan tahay wuxuuna sheegay in caruurtaasi ay hayadda adda nisa ka hortagtay inta aysan ku dhammaan dagaalada ay kooxda kula jirto ku salaamayaa hadii aan hore usii galo horta runtii waxa waaye markii madaxweynaha qaranka doctor xasan maxamuud uu dalka gacanta ku dhigay loo dhaafshay tilaabada kood oo qaada waxay tahay in uu wajaho la dagaalanka khawaarijta taasoo ka wajahay dhowr dhinac xagga warbaahinta xagga dhaqaalaha xagga milatariga iyo xagga amnigaba marka eh, runtii dagaaladii waxay sababtay in eh, dagaalo badan lagu qaaday dowlada eh, ciidamada dowladda isla socda iyo macawisleyda oo maxay ahayd qabaailada degan hirshabeelle iyo galmudug ay kaashanaan ciidamada qaranka ay dagaalo xoogan ku qaadeen islamarkaana ay ka saareen dhul aada u weyn rag dhaqaalo badan ku qaadan jireen caruurtoodii xoog ciidan ugu dhigi jireen markii taa lagu sameeyey dhulkaas dhan laga soo xoreeyey ciidan badan iyo kasoo kasoo daadgureeyeen maxay ahayd jabooyinka iyo koonfur galbeed waxa ay keena xalkaas ayaa lagu laayay waxaa la sheegayaa meelaha ay degan yihiin dhaawacyo aad u tiro badan baa la geeyay intii dhibatay intii dhaawac ahayd marka waxaa ku dhacay mataqaanaa ciidan yari sidaa awgeed waxaa arkaysaa tashkiil aad u badan ayay soo galeen oo telegramka ayay dad badan ka tashkiiliyaan iyo tictoga halkaasi oo maxay ahayd markii dambeeto ay dhacday in isku soo dowriteen shan iyo labaatan ruux oo la waday eh, dhankoodii la waday dagaaladaasi rabeen inay geliyaan mucaskar beeraad intay soo geliyaan bilcamra soo tababaraan akas ah, kasoo dhiban dabka soo geliyaan laakiin nasiib wanaag waxawaaye eh, dowladda ah, oo maxay sirdoonkeeda aada u sareeya oo shaqaynaysa oo dhaqdhaqaaq kasta oo sameynayaan la socoto waa laga daba tegay waana loo soo qabtay gacanta ayaana lagu soo dhigay waxaa arkaysaa dhan kasta oo jaban markii xagga sirdoonki waa laga adkaaday waa ogaan jirtay farxano soomaalidu waxay dhihi jirta waagii hore nin kula jooga maalaxantaa iyo iyo b b c da xataa madnaakaanlayso waxay dhihaysay sirdoonka al-shabaab waxay u shaqeeyaan ama qawaarij waxu shaqeey sida jinko kala laakiin maanta waxaa arkaysaa surdoonkoodii ma shaqeynayo bal waxaa shaqeynaya surdoonka qaranka ayaa shaqeynaya oo tilaabo kasta ay qaadana la socdaa meel kasta ay isku aruursadaan waa la socdaa doronas baa la korgeynaya oo lagu duqeynaya eh, marka waxaa arkaysaa eh, waxaana kamid ahay mataqaana surdoonka eh, qaranka horumarka uu gaara ay kamid tahay in dadki xataa iyaga usii socday iska dhaaf dad kasoo baxay ay maxay ahayd soo gelinayaan magaalooyinka muqdisho meelahaas iska daaya dad iyaga xataa u shisheeye in qabtay marka taasi marka laakiin waxay u baahan tahay eh, eh, dhanka wacyigelinta in dowladda ay xoogga saarto oo ah in dhayro badan oo maanta maxay ahayd ay dab ay geliyaan ku shubaan ayay raadinayaan caalamkana maanta wuu isbedelay waxa arkaysaa eh, marka wacyigelin ayaa loo baahaya si ayla tahay ku soco dhalinyarada la qabtay waxay u badan yihiin kuwa daado aada u yar tahay oo hataa furmaha dagaalka aan ka qayb qaadan karin marka la fiiriyo dadooda sida ay nisa sheegtay marka maxaa dhalinyaradaasi sidee ugu suurto gashay in al-shabaab ay ku biiraan maxaa waalidiintii dhalay iyo dadkii dhalay xaggey ka baxeen hortii runtii waxa waaye nimankani dadka dhalinyarada aadku yar maxay ahayd aan kala saari karin xaqii baatil aadan ah kala saaraya xaq u taagan kala waaqacooda ogaa karin marka dhalinyaradaas horta ayay ka faa'idaystaan dhalinyaradaas yaryarka adhahaysid ah, hadda dagaal ma geli karaan adhahaysid iyaga dagaalkoo soo gelinayay waxba kama qoshiyo cunugii yarka ah, saddex toban jirka afar toban jirka iyo aakay soo dhiibaya dagaalkay soo gelinayaan ininka uu ku dhinto iyo inuu maxay aheetay oo ku noolaado uguma talageli waxa ugu talagala oo keliya inay eh, wax xabad ridaaya ay agtooda ay joogaan oo weli waa noolnahay ayay ugu talagaleen dhaylaha yarka markaa waxa waaye waalidiinta badankooda ee soomaaliyeed caruurtooda lama sheekaystaan caruurtooda kama warhayaan caruurtooda maxay aheetay waaqaca ma saaraan caruurtooda dhibaatooyinkii waxaa ka jiro dalka uguma sheekeeyaan qaar badanna waxaa laga yaabaa in waalidiintooda ala noolaan soomaaliya waxaa ogsoon tahay waxaa waa dal furiinka aada ugu badan yahay oo caruur badankooda maxay ahayd aabayaalkooda wax u sheegi lahay wiilashaasi aynala nooleen ama qaarkood dibadaha jiraan ama qaarkood ay gooriyoodeen ama qaarkood maxay ahayd singirmaadar ay soo korisay marka sidaa awgeed mataqaanaa caruurtaasi waxaa ka maqan wacyigelin wacyigelinta markaas waxaa la rabay inay qaybta ugu weyn ee qaadato dowladda u istaagto wasaaradda awqaafta loo xilsaaray inay wacyigeliso dadka diintooda u ilaaliso warbaahinta sidoo kale maxay ahayd in loo istaago oo meel kasto oroteshina ayaa jiro degmooyinka ayaa jiro waxay waxyo ilaalaan wacyigelin badan inuu dalka uu ka dhaco waayo si dhalinyaro badan oo oo cusub aan loogu shuban dagaalkaasi al-shabaab hadda dagaalo ayay kala kulmayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka welina dowladda waxay wadaa gabagabeynta wejiga koowaad ee deegaanada hirshabeelle iyo galmudug markaad fiirisid howlgallada socda iyo qaabkii markii hore uu ku bilowday sooma muuqato in gaabsi yar uu jiro runtii dagaal markii la gelayo markii ugu horeyso xamaasad iyo xoog ayay ku gashaan dagaalka marka waxaa imaado eh, marxalo wuxuu imaanayaa oo xoogaa maxay ahaatay dagaalkii kulaalka ahay xoogaa qabo waayo waxaasna waa caayada dagaalkuu leeyahay weyaan dagaalka dowladda marka ay bilaabaysa dardar adag bay ku gelisay hirshabelle markay ka bilaabaysay galmudug sidoo kalea laakiinse maanta waxa waxay u baahan tahay markii faas la gelaya wejiga labaad ee xudur xarunta ee ka dhiganaysa dowladda iyo ama boqol waxay noqonaysaa marka ugu horeysa in meeshaas la dogo istilaac badan la sameeyo ciidanka la geeyo xasaanada la geeyo marka dagaalka iska bilaaba maaha waa dagaalka iyadoo loo tumaashuustay ayaa la gelayaa marka dagaalka marka ay ka bilaabato marka wejigii labaad ay bilaabato weji koowaad oo soo dhammaanaya ma u baahna weji in waqti badan lagu bixiyo laana dadka ku haray haraaga ku haray galmudug iyo hirshabeelle waxaa gurmad iyo dhaqaale iyo ciidankaleta ugu imaan jireen dhawacoodana qaadi jireen ka imaan jireen waxaa deegaanada boqol iyo bay boqol ee koonfur galbeed koonfur galbeed marka hadduu dagaalku ku ka bilaawdo wax gurmud ah iyo wax xashaarada may helayaan marka dadka meeshaasi galmudug iyo hirshabel dhex joogo waxay ku qasbanaanayaan kuwo ama godadkooda ku dhinta baahi ku disho ama kuwo isoo dhiibo ama kuwo iyaga maxay ahaysay dadka ciidanka halkaas ku haray iskaga fidnaada oo soo ciribtara marka laakiin wejiga labaad inuu bilaawdo weeyaan wejiga labaadna markuu bilaabanayo dee dowladda ayaa naga taqaan ayada istaraatiijiyada naga taqaan militariga iyo dad maxay aqoon u lahay baa joogo dambayno ayaa fiican aniga soomaalidana degdeg ba askanahay mugsota laakiin dagaalka sidiisaba waxa weeye dadka meesha istaraatiijiyada ee degaya militariga ee mas-uuliyadda ee ka saaran tahay iyaga ayaa naga yaqaan marka iyaga ugu dambeynayna warbixin dhowaan ka soo baxday ee qaramada midoobe waxaa lagu sheegay in awooddii al-shabaab ay hoos u dhacday oo jab weyn kala kulmeen dagaalada ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la galeen markaad fiirisid sanadihii labada kun iyo kow iyo tobankii labaiyo tobankii iyo hadda oo la joogo labada kun saddex iyo labaatanka awoodda al-shabaab markaas barbar dhigtid yaay kula tahay xilligii ay awood banaayeen runtii eh, maxay ahayd eh, al-shabaab waktii ay eh, ugu xooga badnaay waxay labada kun iyo sagaalkii tobankii ko iyo tobankii ayay ahaayeen markii la agaaday ee khilaafkooda dhexda uu bilaabay oo ko iyo tobankii ee dhacday iyo labaiyo tobankii saddexdii maalin mar kasii dambayso sii waqmayso magaalooyin badan baa laga saarayay oo ay ka tahay ka mid tahay magaalada muqdisho iyo ayaa laga saaray oo celasha laga saaray oo markaa laga saaray oo baraab laga saaray oo dhul badan baa laga saaray laakiinse iyagana khilaaf dhexdood baa kusii socda oo ah marna macalimiintooda iska laynayeen ee maxay ibraahim qaab cabdikuhaan iyo xasan daaros marka isu kursanaya waa ogeed markan magan waxay rag badan ay ka mid ah ayay laayeen waxay ku eedeeyeen daacish baatiyiin marka saddexaadna waxay markay awoodooda wasii weyrasa laakiin dagaalka hadda lagu qaaday oo madaxweyne xasan sheekh maxmuud uu ku qaaday markuu imaaday maxay labada kun iyo labayo labaatanka ilaa hadda soconaya dagaalkani waxa waa awoodooda aad baa loogu wiiqay meelaha ee deganaaya ee taakataaka u deganaaya waxaa ka mid ah hirshabeel iyo galmudug meelaha dhaqaalaha badan ugu soo gelayan waxay ahayd gobolka banaadir iyo hirshabelle iyo galmudug ayay ahayd sidaas awgeed gobolka banaadir dhaqaala hadda kama soo galo hirshabeel galmudugna waa aragtay dhaqaala kama soo galo ciidankana waa loogu laayay sidoo kale maxay ahayd duqeymo aad badan baa loogu laayay marka awoodooda hadda qaramada midoobe inaa noo sheegto mooyaane aniga ogba awoodooda waa la wiiqay awooday lahayeen waktigii labada kun saddex tobankii markii loo filiy saddex labaatanka waxaa awooda boqolkiiba lixdan awooda waa ka wiiqantay oo maxay boqolkiiba lixdan waa laga adkaaday hadda xogaha la helaya waxa ay sheegayaan in shabaab eh, madaxdooda ugu sarreysay qaarkood ay dagaalameen oo hataa magaalooyinka waaweyn ee hadda ay haystaan ee gobolka jubbada dhexe ay ka haystaan inay ku dhex dagaalameen qaarkood kalena ay hataa aysan isu tegeyn oo ayta wax wada hadlaysan ka dhexeynin waxaa la sheegayaa in khilaafkaasi dhan uu sababay dagaalka ka socda ee deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug kadib markii kooxda la sheegay in hogaanka ay isku haysato marka khilaafkooda iyo awoodooda hoos u dhacday iyo markaad fiirisid jabka dagaalada ka gaaray makula muuqataa in markaasi al-shabaab sanadaha u dambeeya ay sii jiri doonaan runtii eh, khilaafkooda iyo maxay ahayd waxaa ka daran ani waxaan ogahay dad badan oo oo khawaariijta ka mid ah al-shabaab ka mid ah waxay ay badankooda waxaa kuwe saraakiisha kuwa ma aha sarsare kuwa kale waxay dhihi jireen ilaahumaan duurka la galo markaa wadiin jiro sababta duurka loo galaayo maxay tahay in la jabay jeclaayeen sababtaa duurka markii la galo way u dheersan yihiin waxay rabaan duurka dhexe sida ku dhex dilaan abuucweydahan iyo shiical dheerahan iyo daar gacbe mid ay dhahayaan iyo eh, abuu cabdalla mid ay dhahayaan iyo dadkiaasi oo madaxda sare ahay ee dhibaatayn jiray eh, maxay ahayd lacagihii ee eh, khawaarijta aruursanas isku koobay ee bulimeerinta noqday dadka kalena ka hooseeya dhanna gaajada ay ku dileen marka waxa waaye khilaafkoodii ayadoo sii jiro haddana waxaa sii jiro in dad badan u fariiqinunsanayaan in duurkalaas la galo kaasini wuxauu ahaa cumar maxamed abu ayaan oo waxa ka weydiinayay in qabashada shan iyo labaatanka ruux oo maleeshiyada al-shabaab ku biiri rabay kuwaasi oo hay-adda nisa shaacisay iyo khilaafka xoogan ee ka dhexeeya hogaanka maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo dagaalada ay markaasi ku jabeen oo lagu qabsaday deegaano badan weli waxaad degeysanaysaan falaqeynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay war ma haysaane abwaan indha geelloo shabeellada dhexe iyo galgaduud beela degan la hadlaya wuxuu yidhi aahey garaabo gaar hor u waleeri waalgoojacadde muxuuga aamusay bow hallaysiyo dagaal waxaanayn daawo lagu waaye amuu yidhi aryaa bashiirow ninkaanu waa ninka dhihi jira allowyaa isgarabshada kolley kalama guurtaane war horta indhageella ma og eh. maanta garawa inay ka dhacda yuhuud maatihi albaabka iga fur war horta indhageellu wisin sheegasan eh. galeyti gornyooley kabata gabiley halageeyo langeeri jariya warkalamaanay waalida soomaalida inaad tusaale u tihiin mar hodhaan arkae eh. abwaanku wuxuu yidhi baadil baad ku socotaan hubaal baabba iyo hooge bidix baad wanaagiyo samihii ugaga bayrteene waa birimigeydadii kuwaad baaska mariseene inaan lagu baraarayn fidnada yaa bilaahiye bilcaan iyo carruur iyo duqow maad badbaadine ma baaluqin ninkaan shalay ka baran berriya saakuune birta waxaad la gaarteenna waa boqol boqoljirkiinniiye bulshadiiyo waxgaradkoo dhan baan baaq u dirayaaye dhiigga baxaya joojiya walloon lagu bulaalayne war gobayka hildhigeeli waliba kudhimanahay joombaydhano ow birime geysada falastiin eh. inaad bala ku ridid maahine beerka jantaya xaydha eh. jeceliyaaryaadhaha indhagee lama oga miyaa dadka uu sheegayo in la kala celshay war dadaalkaa la fogaaday warbow buntland iyada arrimeeda xalisatay dagaalka garowa ka dhacayna haddee wax weyn ma ahayn eh. hadda indhageelle iyo luga geellena hawlu taalla ma ahan goortaa waxaan idin odhan lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay bashiirow anin waliba ka orada fadax bushukulee meel baangaa ka eh. baahina dheregaa ka roong eh. bilaaheedoo nabadca ka roong war anigu namadayo waxaan dheegi jiray eh. bakar bakar baabuurka ii jooji warwaaqlow dheegiddi ma farahay ka baxday warwaaqlow cuqubadimadeeyaa kugu dhacdo markaad soo tarxiisaadigana gooja caddaa lagaa tarxiilay warbow cabdulla warmaay sida madaxweyne buntland hadda cilmi cusub buu keenay waarma muuse bixi buu iska berajeeyey warwaaqlow taa ilaahay baa wax kaa odhanahayee hadda deni wuxuu keenay ciyaalkiiyo jiibka jira nagu soo xiro kadibna gaari buruufayo ciidanu hadduu ku soo qaado goortaa marba barxad istaajiyo siyaasiyiinta ka soo horjeedoo dhan ay jaayfayaaniin laakiin kii ugu daraaoo xataa diinta islaamka aflagaadeeya ayuu manta barxaddii garowa keenay kadibna haddee xabad baa bilaabatay kala orod xun baana hadda ka dhacay hadda sidii beri muqdisho ka dhacday yahuud maatiin albaabka naga furay xaaladu gaadhay warbashiirow mahmaa cusub oo federaalka ku filay waxay odhanaysaa oday ciira cidduu heli karou ciidansanaya aryadhaha anigoo horta waxaan balla yaabanahay lebiska ciidanka shacab looma ogolaa jirin hadda derajada ciidankuna waaba kasii darreed igaarkan kabtan ayub la baxanahee jaranaa loo soo xiray hadda ka horna nin shabaab ahoo kornaylahoo ditoor fanax la yidhaa waanunkii aragnay markii la eeday hayanahee xataa garaadaha asagoo xiran inuu beledkiis ka dhexdhex mari jiraa la sheegay mugga lebiska iyo derejada ciidanka ciddi doontamiiska soo gashahee waa la yaabee cabdulow daraja waaba yar tahaye reegarow waxay leeyihiin baabuurkii madaxweynaha lagu wada wiilka alloora jannankaas walaajay dekareetuway janan xidhataya benjiblaysat joogta iska joogtaya waa yeelkadaay warkalamaanay war ma haysiin anigu maanta waxaan ogaaday reer puntland inay yihiin dad nabadeed balaayana ma fiicna cidku oradaana faa'iide kama keento maanta markay wax yaroo rasaasii barxadda garowa ka dhacday siday shacabku meesha u banneeyeen ugana xumaadeen aad baan uga helay ilbaxnimadaasna waa ku aqaanin aryaadhaha waayahan waxaan arkaya dad meeshi balaaya ka dhacda kusoo xoomaya siday u fiirsadaan reer garowe haddii aanan balaayo baydkayga kaa geliney may dhaheen war kurinka yutubka geega madil kuyi jibi usugo meelsaloote oo shiid korjee inti fadheedi usugo jananjayna labisanya qudbadjeedii <laughs> hadda jiri bay soo weeradhay yeeri waar hadduu jana yahay muxuu yuutub ku falaya warmaw janana sheego markii maxkamadda la soo taagay hadda jananimadu waa naaniis baa la yidhi hadda ayuubna maa ku qaadataa nin war maanta waxaa la yidhi kabtan ayuub yargilla socdaba waxaa ku dhacay ibixiyo oh, ibixiya war ma ahana waxbaabaa lahayg abaalehayga yaacay waxba abaalehayga yaacay aa dhacday aryaadhaha samidey cabdullana wuxuu yidhi ow makriyo waaraan meel leehayd maleesaga makriyo waaraan meel leehayd maleesaga marakaca warkalamaanay war mahaysaana waxaa la yidhi weli sidii baa loo xasuuqaya dadkii reer falastiin magaaladii qasana sidii baa loo burburinayaa ilaa hata reer galbeedku walyaku hore u haysinyeena falastiin madaxweynihii hore maraykanka baraak obaamana wuxuu yidhi toddobadii oktoobar wixii xamaas ka samaysay gudaha israa'iil wax laga xumaaday ahaayeen laakiin waxaa israa'iil kabacdi samaysay wax la aqbali karo ma aha hadal laakiinka jartoobaad dheegda lagdabi ka hoos duugun qurbo wasiirka dhaqanka israa'iil hadda wuxuu yidhi ooma israa'iilaaba ah, dhaqan wasaaradu ka shaqaysa leh waa dhaqankaa noocyo badane ninka hadalka u dah qurbo hadalka iga dhexgelin wasiirku dhaqankiisu ka hadlay wuxuu yidhi waxaa noo qorshaysan halbama atomika inaan qasa ku dhifanno war qaso walba mangraabane ikudhufadenyoonlukudhufadu doone aryaadhaha nukleyr haddii la rido iyo haddii layska dhaafaba qofki ajashiisu dhammaata noolaa maayee allaha u naxariisto fanaankii maxamed xasan barrow haddamaareeya hageenka tiyaatarkana waa ahaay waar cabdulow barrow waxaan ku xasuustaa ruwaayaddii ahayd waa maadees adduunyadu dadkuna way matalayaan waxaana ka mid ahaa ruwaayadda heesaheedii maalmihii qaar baa dambeeye maalmihii warbowa saaxiibkay wa allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa hambarey iyo hambilal maxaa kala haysta oo warbarow ilaahay naxariista waliba ka dheegi jiray ka xasuusaday haasjeeni dabbaah dabbaah dabbaah hooska ka nool weli eh. aan idiina demi karin wardhaaya hees lagu xasuustaa maanta waxba uma gashee eh. maxamed xasan barrow allah u naxariisto aryaadhaha war idinkoon ku daalin maxamed xasan barrow waxau ku dhinta allah u naxariistay nairobi khamiistana eh. la aasi doonaahaa la yidhi marka ajashii dhammaataa ifka joogi mayse ehelkiisi iyo owlaaddiisi iyo qaraabadiisoo dhan samir iyo iimaan allaha ka siiyo asagana ilaahay ha u naxariisto jannaatulfardowsaha ku macsuumo dumarkow ka tegay iyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war waxaa layidhi nimco nusqaan leh meelo badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya oo gobolka gada ugu daran yahay dad badan ayaa daadadkii go'doomiyeen qaarna waa qaadeenaa layidhi haddii nimcadii iyo roobkii rabbi keenay degaankii nabada say u qurxiyeen oo u barwaaqeeyeen ma malayn kartid degaankii dadka lagu masiibeeyeyna allaha ka badbaadiyo laakiin waxaan ku talinayaa soomaalida dowlad iyo shacabba dadka biyaha dhex taagan oo waddooyinku u furayn sidii loogu gurmo karo ha loogu gurmado oo yaan la fiirsan iyo xaaska iyo maska iyo dadka isdhex taagan duufaanku qaadiyo waa sahal dabayishuye waryandaadkuna la tegin warnamiya ummadda ilaahay badbaadiye laamigii baydhow janaa oli sheegay milyan walkabadan inoli kadhisi geeka hata daadkiya qaaday meellakweydii awma leh brofesor yahaya aamirna weliba erey sidii jidkuulika dhisi weliba dhiibay midoowa yurub welilakumid adadeentu soomaali lukufadaw marka lan welbika hisaabtamooy bere lacagtiislukafadaw meelikabati haryadhaha anigu waa yaabeeji dadkan beledkeeddaa dadku qaadi hay haayaan dad ka dhisay maa lagula xisaabtamo tahay hadday been sheegaanoy lacag beena qaateense maa la soo xirxiro warbeesada tumay sagaalgacmoodaha marti tiidii oo labaatan kahayta ay lagobadeen warbow soomaadan maqalqawda maqashi waxna haw qaban soomaalidu hadday xisaabtamayso qarash badan baa lagu xisaabiyaa waxna looguma qabto war walaweyne mar hore miyaan la odhan adaamogow hurdi soomaaliya waa mashruuc war hadda iska ilowday dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war muusan iloobina taladiyo sii indhaxun buu arkay war digtoorees aadna waxay tidhi somalilan cidna u fadhiisan mayso xaggee u duulaysaabay tidhi haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u maray man mandadaalo oo ku dayanno daadeennii naga war bashiirow ku dayo puntland ku dayo adna ma ka wareegti war aakhirka waaliday isugu tegaysaa reer galmudug waxay dhahaan eh. maanto kalene madaxaana furan